alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed kitaabkii riyaad saalixiin baynu kusoo jiray baabka afariyo kontonaad baabu fadli lbukaa'i min khashyati illaahi tacaala wa shawqan ilayh wuxuu u baab yahay ay baabu dikri fadli bukaa oohinta fadligeeda sheegista la sheegaayuu u baab yahay loo ooyo min khashyati illaahi tacaala cabsida ilaahay daraaddeed loo ooyo intu waa tacliiliya baqasho allah laga baqanaayo aawadeed loo ooyo wa shawqan ilayhi iyo jacayl allah la jecel yaho oo loo hiloobaayo oo allah la jecel yahay xubbi allah la jecel yahay aawadeedna loo ooyo fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayo u baab yahay oo hinti waa noocyaal waxay ku xidhan tahay waxa loo ooyayo yacnii haddii loo ooyayo cabsida ilaahay laga baqanaayo iyo cadaabkiisa laga baqanaayo daraaddeed haddii loo ooyayo iyo jacayl allah la jecel yahay haddii loo ooyayo fadli weyn baa ku sugan waana cibaado ilaahay lagu caabudo weeye fadli weynna waa ku jiraan marka waxay ku xidhantahay calaa xasab waxa loo ooyay ku xidhantah noocani waa nooc fadlile weeye qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuuca wayakhiruuna waa dhacayaan mu'miniintu liladqaani ay cala aladqaani lafgareedaday u dhacayaan yabkuuna xaalay ooyayaan wayasiiduhum wuxuu u kordhinayaa qur'aanku khushuucan khushuuc buu u siyaadinayaa waxaa laga tilmaamayaa sujuudu tilaawihii intay la yimaadaan allah dartiina inay u ooyayaan saas aawadeed waxaa laga soo noqliyaa saxaabada qaarkood yacni sujuuddii waa tane ayna albukaa oohintii meeday yacni sujuuddii alkhuruur yacni ilaahay dartii in loo dhaco oo loo sujuudo waa tanoo si caama dadku u samaynayaan markastoo aayad markaa sujuudu tilaawale la akhriyo ee ayna albukaa oo hinti meeday wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi afa min hada alxadiisi tacjabuun ma warkan aawadii ayaa la yaabaysaan wa tadxakuuna waa qoslaysaan miyaa walaa tabkuuna ma ooyaysaan miyaa marka inay ooyi waayeen ayaa markaa lagu canaananaya ay qosalun marka la yimaadaan gaaladii baa lala khitaabayaa hada alxadiisna waxaa loo jeedaa qur'aankan cajabka ama layaabka ay yaabayaanna waxaa loo jeedaa wa cajabu istinkaar waa la yaabitaan ay istinkaarayaan oo diidayaan xadiidka afar boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo toddobiyo kontone eh. wa can ibni mascuudin radia allahu canhu Eh, bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bn mascuud qaala inuu yidhi qaala liya nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu igu yidhi eh, iqra' calaya alqur'aan iqra' akhri calaya korkayga igu akhri baa nebigu igu yidhi calayhi asalaatu wasalaam haddaan cabdullaahi ahay alqur'aana qur'aanka igu akhri qultu waxaan ku idhi haddaan cabdullahi bn mascuud ahay yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow aqra'u calayka ay aaqra'u calayka min baabi xadfi hamsati alistifhaam miyaan kugu akhriyaa dushaada adiga kugu akhriyaa korkaaga wa calayka unzil yada oo qur'aanka korkaaga lagu soo rogay maadaan kugu akhriyaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam innii anigu uxibu waxaan jeclahay an asmacahu inaan qur'aan ka maqlo min hayrii cidaan aniga ahayn inaan ka maqlo ayaan jeclahay fa qara'tu calayhi waxaan ku akhriyey haddaan cabdullaahi ahay suurata annisaa suuradda suuratu nisa ayaan ku akhriyey xataa ji'tu ilaa aan u imiyo soo gaadhay ilaa hadihi alaayati aayaddan aan soo gaadhay fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin waji'na bika calaa haaulaa'i shahiida fakayfa sidee baa xaalkiinnu noqonaya ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin haddaannu ka keenno ummad kastaba yacni mid markhaatiya aannu ka keenno waji'naa bika adigana aanu ku keenno nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam calaa haaulaa'i shahiida xaalaad markhaati kuwaa ku tahay aanu adigana ku keenno sidee baa xaalkoodu noqonaya oo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi weliba wuxuu ku markhaati kacayaa ummaddiisii nebi maxamedna ummatu muxamed ayuu ku markhaati kacayaa waji'naa bika calaa haaulaa'i saasaa looga jeedaa waa ummatu muxamed baa looga jeedaa inuu ku markhaati kacayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xasbuka alaana yacni waxaa ku kaafinaya oo kaafigaaga ah qadarkaas alaana hadda yacni intaasaa hadda kugu filan failtafattu ilayhi waan milicsaday yacni rasuulka sala allahu alayh wasalam xaggiisa ayaan eegay fa idaa caynaahu tadrifaani waaba isagiioo labadiisa indhoodba ay ilmaynayaan oo ilmo daadanayaan ilma ay ka soo daadanayso labadii indhoodba ilmaynayaan ama ilmo qubaya muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay cabdullaahi ibn mascuud wuxuu ahaa saxaabadii qur-aanka haysay ee aadka ugu fiicnayd buu ka mid ahaa nebiguna waa ku ammaanay calayhi asalaatu wasalaam oo waxau ihi man sarahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzila falyaqra' biqira'ati bni ummi cabdi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kay farax gelinayso inuu qur'aanka akhriyo isagoo qur'aanku markaa waxa waxaweye cusub yahay oo sidii laan qoyan oo kale ka dhigan yahay laanta qoyani dee markii ay yacni markaa eh, roobkii ay ku cusub tahay way jilicsanta waa qoyanti ya man sarahu an yaqra'a alqur'aana qadan kama unzil kay farax gelinayso inuu qur'aanka akhriyo isagoo qur'aankii daray yahay oo cusub yahay sidii laanqoyanoo kale ka dhigan yahay sidii loo soo dejiyo kale inuu u akhriyo ay farax gelinayso falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabd ha akhriyo ibni ummi cabdi qiraa'adiis ibni ummi cabdi waxaa looga jeeday cabdullahi ibni mascuud baa looga jeeday waxaanu nebigu u nisbeeyey calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi hooyadii buu nisbeeyey mm, hooyadii baa ummu cabdin laodhan jiray ummu cabdin la odhan jiray marka qiraada ha akhriya marka xadiiskaasina waa haabito culammadu waa taxsiiniyeen marka waxaa laga qaadanayaa fadliga cabdullahi bn mascuud iyo sida waxa weeye qur'aanka u weeleeyey iyo siduu marka qur'aanka ugu fiicnaa waa laga qaadanaya nebigu wuxuu ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam inuu qur'aanka ku akhriyo cabdullahi bn mascuud taa waa hariibsado waa la yaabay oo wuxuu ihi ma adigoo adiga lagugu soo dejiyaan kugu akhriyaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclahay cidaan aniga ahayn inaan ka maqlo ayaan jeclahay suuratu nisaa buu ku akhriyey ilaau ka soo gaadhaayo aayaddaasuu ka soo gaadhaayo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joojiyey waxaa ka muuqata markaa uu cabdullahi bn mascuud qur-aanka akhriyay inaanu jeesjeesanayn oo wuxuu yidhi markaasaan milicsaday oo waxaan arkay indhihiisii oo ilmo qubaya ya oo ilmaynayaan arkay buui yani markii hore hadduu markaa jeesjeesanayo dee waa arki lahaa marka waxay kutusinaysaa qiraa'adun inuu qaabilsanaa oo aanu markaa waxba jeesjeesanayn bay kutusinaysa nebigu markaas wuxuu ku yidhi xasbuka alaan yacnii hadda intaasaa kugu filan maaha ila alabad waa haddaa laga tilmaamayo waxaa kaloo laga qaadanaya qiraada marka la joojiyo in sadaqa allahu alcadiim in la yidhaahdaa inayna sunno ahayn ayaa laga qaadanaya waayo cabdullaahina ma odhan nebiguna marka waxaan yacni eh, dheh ma odhan oo mana laqimin lamana soo naqlinoo hal xadiis looma hayo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu qiraa'ada inay ku khatimi jireen sadaqa allahu alcadiim lama hayo xadiis looma hayo markaa sunna maaha xadiidka afar boqol iyo labiyo konton dabacdaha qaarkoodna waa afar boqol iyo siddeed iyo kontone wa can anasin radia allaahu canhu qaala khataba rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam khudbatan maa samictu milaha qat anas ibnu maalik khaaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa khudbadeeyey khudbatan khudbad buu khudbadeeyey khudbaddaasoo maa samictu milaha mid la mida aanan maqal qadu weligay aanan maqal khudbad baliiqoo xeel dheer oo mid la mida aanan maqlin ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbadeeyey anas baa odhanaya fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo khudbaddii ku soo daray low taclamuuna maa aclamu haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen la daxiktum waa qosli lahaydeen qaliilan in yar baa qosli lahaydeen zamanan qaliilan ama daxikan qaliilan qosol yar baa qosli lahaydeen ama wakhti yar baa qosli lahaydeen wala bakaytum waa ooyi lahaydeen kaiiran ay bukaan kaiiran oohin fara badan ama zamanan kaiiran wakhti fara badan baa ooyi lahaydeen qaala wuxuu idhi anas faqataa waa dabooleen asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam asxaabtii rasuulku wujuuhahum wejiyadooday dabooleenoo maryaha saareen walahum khaniin iyaga oo oohin markaa waxa weeye ay sanka codka ka soo saarayaan ay leeyihiin oohintii bay isku celinayaan oo dabeed markaysa markaa inay yidhaahdaan bay iska ilaalinayaan markaasaa waxaweye isku caburinayaan markaasaa nakhaska markaysagaa sanka ka soo baxaya oohinta badan ay dareemayaan daraaddeed baa cod isagu samaynayaan oohintii waa qarinayaanoo bimacnaa codkii waxay doonayaan inay qariyaan saasay markaa rabaan hmm. marka khaniinku waa codka sanka ka soo baxa weeye muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey wa bayaanuhu fii baabi alkhawf waana soo hormaray caddayntiisuu baabkii baabulkhawf uu ku soo hormaray waxaa laga qaadanayaa in ilaahay dartii loo ooyo ayaa laga qaadanayaa oo waxa weeye nebigu markuu wacdiyey wacdigii wuxuu keensaday inay markaa saxaabadii ooyaan oo wejiyadooda marka ay e, saaraan maryaha waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu markaa inuu qariyo oohintiisa intuu kari karo intuu kari karo oohintiisa inuu qariyo ayaa laga qaadanaya xadiidka afar boqoliyo saddexiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo sagaaliyo kontone wa abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam laa yaliju nnaara rajulun bakaa min khashyat illaah laa yaliju nnaara naarta ma galo walaja yaliju waa gelitaanka maa yuuliju alleyla fi nnahaar ay ka timi laa yaliju ma galo annaara naarta rajulu nin ma galo ninkaasoo bakaa ooyey min khashyati illaahi cabsida ilaahay daraaddeed la ooyey naar ma galo xataa yacuuda allabanu fi darci ilaa caanuhu ay ku noqdaan fi darci yacni markaa candhada ama markaa naasaha ay ku noqdaan naar geli maayo caanuhuna marka waxaweye candhadii ama naasihii ay ka soo baxeen dib ugu noqon maayaan kuwa kale inay soo galaan mooye kuwii ka soo baxay laga lisay dee dib u geli maayaan ugu noqon maayaan walaa yajtamicu kulmi maayo gubaarun boor kulmi maayo boorkaasoo yacni markaa kaa'inun ama xaasilun fii sabiili illaahi yacni markaa ku dhacay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa aawadeed ku xasilay oo ku dhacay oo fii dasaabiye laga dhigo ama fii sabiili illaahi waddada ilaahay oo jihaadkaa ah, dhexdiisa ruuxa ku asiibay oo ku dhacay oo darfiya laga dhigo iyo wa dukhaanu jahannam iyo qiiqa jahannama labadaasi ma kulmaan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan ayuu yidhi xadiiskanna culamada qaarkood waa quweeyeen tirmidina waa saxiixiyey culammo kalena waa quweeyeen waa xadiidku tilmaamayaa fadliga ay leedahay oohinta ilaahay dartii loo ooyaa oo qofkii naar inuu kaga badbaadaayo ayaa xadiidku tilmaamayaa laa yaliju nnaara rajulu bakaa min khashyat illaahi xataa yacuuda allabanu fi darci wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa masale labaad baabka u keenay waa taa hore masale labaadna waa tilmaamaya masalada labaad waxay tahay boodhow la booroobay oo jihaad lagu boodhoobay oo jihaad aawadii boorkaasi u asiibay iyo qiiqa jahannamana ma kulmaan ma kulmaan marka taasna waxaa laga qaadanaya fadliga jihaadku leeyahay baa laga qaadanaya xataa yacuud allabanu fi darci waxay noqonaysaa waxa weeye shaygii mustaxiilka ahaa xagga caadada mustaxiilun caadatan shaygii ahaa baa lagu xidhay maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil waata la yidhaahdo wax mustaxiil aan dhici karin haddii lagu xidho waxa lagu xidhaa waxay noqonaya iyaguna waxaan dhici karin ayay noqonayaan mustaxiilkan anwaac baa loo qaybiya kan waa mustaxiilun caadatan yani waxa weeye mamnuuc ma aha in caanihii markaa candhada ka soo baxay allah inuu ku celiyaa dee waxa weeye mid daatadeeda mamnuuc u ah ma aha oo caqlan waa dhici kartaa hadduu ilaahay ku celiyo laakiin caadada iyo sida loo bartay mustaxiiltoo shay aan dhici karin ay tahay waa mustaxiilun caadatan xadiidka afar boqol iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lixdan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalam wuxuu abu hureyra yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dilla ilaa diluh sabcatun toddoba nooc yudiluhum allahu ilaahay waa hadhinayaa fii dillihi toddoba qof ama toddoba nin waa toddoba nooc bay u dhacaysaa mid waliba waxa weeye waa dad badan yudilhum allahu allah waa hadhinayaa fii dillihi ay fii dilli carshihi hadhka carshigiisa ayuu hadhinayaa yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan har kale jirin hadhka carshigiisa mooyaane har kale maalintaanu jirin hadhka carshigiisa ayuu hadhinayaa riwaaya soo aroortay xadiis kale ah oo tilmaamaysa dadka qaarkood inuu ilaahay harka carshigiisa hadhiyo marka xadiidkan taasaa fasiraysa riwaayada kalena culammada way taxsiiniyeen oo waxayna isnaadkeedu waa xasan ibnu xajar baaba ka mid a culamada taxsiininaysa kow imaamun caadilunka koowaad waa imaam caadil ah in ummad markaa waxa u taliyo imaam u ah oo ku cadaalad sameeyey yacni maamulkiisa iyo xukunkiisa kaasi harka carshiga ilaahay buu hadhiyaa kaas ilaahay harhka carshigiisa ayuu hadhiyaa laba wa shaabun iyo wiil dhallinyaro ah oo nasha'a barbaaray oo ku koray fii cibaadati illaahi tacaala cibaadada ilaahay waan dhacdhaci dhallinyaronimo iyo waxba soo marin xadiis baa waxaa ku soo arooray yacjabu rabbuka min shaabin laysat lahu sabwa rabbigaa wuxuu la yaabaa wiil dhallinyaro ah oo aan dhacdhac lahayn yani iilasho shahawaadka uu iishay iyo dhacdhac iyo wax la mida aan lahaynee taacada un ku barbaaray oo ku koray oo ku weynaaday wa rajulun waa ka saddexaade iyo nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun lagu xidhay bilmasaajidi masaajidda lagu xidhay oo masjidka ayaa qalbigiisu markaa ku xidhan yahay oo yacni uu ku soo noqnoqonayaa yacni waxa weeye salaadiina ku sugayaa yacni ku tukanayaa markuu weeye ka tagana waa ku werwaraya waa ku soo noqonaya wa rajulaani waa ka afraade iyo laba nin oo taxaabaa fillaahi ilaahay dartii isu jeclaaday fiid waa ijtamacaa way kulmeen calayhi xubbigaa korkiisaay ku kulmeen iyagoo isjecelo ilahay dartii isu jecel wa tafaraqaa way kala tageen calayhi xubbigaa korkiisay ku kala tageenoo markay kala tegayaan hadday tahay kalatgi eh, hadday tahay kala tagi yaraa iyo hadday tahay kala tegga weynba waxay ku kala tegayaan iyagoo isjeceloo ilaahay dartii isu jecel markay kala tegayaanoo mid waliba dantiisa qabanaayo ama reerkiisa qabanaayo xubbiga iyagoo ku sugan bay ku kala tegayaan marka midkood dhintee ka kala nool yahayna oo nolosha ay ku kala tegayaanna xubbiga iyagoo ku sugan ilaahay dartii ay isu jecel yihiin bay ku kala tegayaan wa rajulun waa ka shanaade iyo nin dacathu ay u yeedhay oo dalbatay imra'atun qof dumari ay dalbatay qofkaa dumaroo daatu mansibin yacni u saaxiiba yacni markaa sharaf u saaxiiba oo waxay markaa leedahay nasab wanaagsan iyo sharaf marka waxa weeye markaa xasab aabbayaasheed inay sharaf lahaayeen iyo reerkoodu sharaf lahaayeen ayay leedahay daatu mansibin yacni sharaf u saaxiiba oo nasabkeedu sharaf badan yahay oo dhalasho u saaxiiba wa jamaalin iyo qurux u saaxiiba ayaa dalbatay oo waxay ka dalbatay xumaan inuu ku sameeyo yacni zino faqaala wuxuu yidhi oo ku jawaabay innii anigu akhaafu allah allah baan ka baqayaa marka iyadoo dalabku xaggeeda weliba ka yimi ayuu ilaahay dartii isaga daayay ilaahay dartii isaga daayey yacni wax weliba lagu raacana ay marka waxay leedahay oo ay tahay gabadh waxa weeye qurux markaa leh oo waxaweeye markaa nasab iyo quruxba nasab wanaagsan iyo qurux mid walba leh dhalasho iyo dhabanba leh ow dabeedna ilaahay dartii isaga daayo yidhaha innii akhaafu allah kaasina wuxuu ka mid yahay toddobada harka carshiga ilaahay la harin doono wa rajulun waa kan lixaade iyo nin tasadaqa bisadaqatin sadaqadaystay sadaqad oo fa akhfaahaa sadaqadii qariyey xataa laa taclama shimaaluhu wuxuu sadaqadii qariyey ilama iyo bidixdiisu aynay ka ogaanayn maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu baxsanaysaa aynay ka ogaanayn marka wax la bixinaayo midigtaa lagu bixiyaa midigtaa wax lagu cunaa midigtaa wax lagu cabbaa midigtaa wax lagu bixiyaa midigtaa wax lagu qaataa ya inta mid walba waa in midigta lagu sameeyaa marka waxa midigtiisu bixinayso bidixdiisu ma ogaanayso waa min shiddat alikhfaa bimacnaa ka markaa gacantiisa midiga dacalkeeda jooga ee dhinaciisa sidaa u taagani ma dareemayo ma ogaanayo man fii shimaalihi ma ogaanayo wuxuu sadaqadaystay waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay sadaqada la qariyo ilaahay dartii loo bixiya lana qariyo hoos loo bixiya hadda iminka waxa weeye waxyaalo yacni markaa sababaya in la qariyaaba keensan kara siyaalo wax loo qarin karaaba jira oo dee moobiladan wax lagu sito nambarada markaysa markaa qaarkood oo de markaa masaakiinta qaarkood ay sitaan marka halkaa qofkii uu ka eego iyadaan cidina dareemin buu wax u diri karaa hadduu doono markaa nambarkii dee intuu korka ka qabto ayuu iska baxayaa gurigiisa isagoo iska jooga usoo diri karaa yani cidaan la cid ogin ma jirto ya waxa weeye waa ikhfaa ziyaada ah ayaa ka iman kara taa macnaheedu maaha inaan sameeye waa uun yani mid igu soo dhacday uun marka xadiisku siduu sheegay warajulun dakara allaha khaaliyan waa ka toddobaadee iyo nin ilaahay xusay khaaliyan xaaluu keligii yahay oo dad ka madhan yahay oo fafaadat ay burqatay caynaahu labadiisii indhood baa ilma burqaday ilahay dartii baan u ooyaya kaasina wuxuu ka mid yahay toddobada harhka carshiga ilaahay la hadhin doono ayuu ka mid yahay muttafaqun calayhi waa la waafaqsan yahay warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa xadiiskan horeyn usoo maray marka labadaasaan ku dhaafayna xadiidka afar boqoliyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo koob iyo lixdane waa can cabdillaahi bni shikhiir radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi ataytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ibnu waxaan u imi rasuulka sala allahu alayh wasalam baan u imi wahuwa yusallii walxaal huwa isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam yusallii uu tukanayo waxaan u imi walijawfihi iyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa ama uurkiisana asiizun uu u sugan yahay yacni cod markaa uu sugan yahay ka asiizi ilmirjali yacni codka dherigoo kale la mida min albukaa'i oohin daraaddeed yacnii codkaasi wuxuu markaa ahaa gurxankaasi u baxayey oohin markaa daraaddeed uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ooyaayo walijawfihi aziizun ka asiizi ilmirjali dadka qaarkood waxaa dhacda inay qaldaan halkan oo weliba markaa si badan bay u dhacdaa ka asiiri baa dadka qaarkood akhriyeen hmm saa u qaybay xataa waan yani arkay waxaa taa la sheegay mashaayikhda qaarkood markaysaga in wakhtiyada qaar loogu akhriyey yani markaa xaramka yani ka aziiri duruus la duubaayo marka waxa weye waa khata dhaca waa laba za' weeyaane midira maaha walijawfihi aziizun ka aziizi lmirjali mirjalkuna waxaa laga tilmaamaya waa dheriga weeye dheri ama nuxaas ama wax la ka samaysan xadiiun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu fi shamaa'il waxaa soo wariyey xadiiska abu daawuud watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey fi shamaa'ili kitaabkiisa ashamaa'il ayuu ku soo wariyey wuxuu u qaydayaa hadduu tirmidi la itlaaqo waxay ku dhacaysaa jaamica haddii rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey oo aan wax qayda la raacinin waxay ku dhacaysaa in looga jeedo jaamica jaamica tirmidi in laga tilmaamaayo mm, sunan buu ku caanbaxay laakiin saxiixu waxay tahay waa inuu jaamic yahay inuu jaamic yahay ayaa saxiixu yahay kitaab haddii la waa jaamic waa kitaabka koobsada sideed noocoo kala duwan aljaamicu aladii xawaa manaaqiba wa siyaran wa fitanan wa adaba tafsiiran alriqaaqa waalcaqaa'ida wahaaminu alaxkaamu khud nilta lhuda marka leeyahay kitaabku waa jaamic waa inuu koobsadaa kitaabkaasi manaaqib kitaabu lmanaaqib waa inuu leeyahay ya oo fadaaishii saxaabada iyo kitaab ku saabsan waa inuu leeyahay waa inuu kitaabu siyar leeyahay siirooyin ama makhaazi ama siyar waa inuu leeyahay waa inuu kitaabu lfitan leeyahay waa inuu kitaabu laadaab leeyahay oo aadaabtii akhlaaqda qayb ka warramaysa waa inuu leeyahay waa inuu kitaabu tafsiir leeyahay waa inuu kitaab raqaa'iqda ku saabsan waa inuu leeyahay alriqaaqa ama alraqaa'iq iyo zuhdiga waa inuu leeyahay kitaab ku saabsan caqaa'id kitaabu sunna ama kitaabun marka waxaan yani kitaabu tawxiid ictiqaadkii kitaab ku saabsan waa inuu leeyahay axkaam axkaamtii fiqiga kitaab ku saabsan waa inuu leeyahay siddeeddaa nooc kitaabka koobsadaa waxa la yidhaha jaamic baa la yidhaha jaamic aljaamicu aladii xawaa manaaqiba wa siyaran wa fitanan wa adaba tafsiiran lilriqaaqa waalcaqaa'ida wathaamin laxkaamu khud nilta lhuda marka kitaabka tirmidigu waa jaamic ha yeeshe marka kutubta kale sunanka lagu daraayo baabu taqriib weeyo assunan alarbaca la yska yidhaahdaa waa min baabi taqriib laakiin dabcadaha qaarkood oo sunanu tirmidi lagu daabacay waa khata sababku waxay tahay sida dabcadaha marka kale ku daabaceen oo jaamicu tirmidi ayaa saxan marka haddii aan la qaydinoo fi shamaa'ili lagu qaydin waxay ku dhacaysaa in looga jeedo jaamica tirmidi laakiin fi shamaa'ili marka lagu qaydo waa bixasabi maa quyid tirmidina waa soo wariyey fi shamaa'ili kitaabkiisa ashamaa'il buu ku soo wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa qofku isagoo tukanaya inuu ooyaa inay u bannaan tahay laakiin culammadu waxay yidhaahdaan sawd waa inuu iska ilaaliyaa makhaarij ka soo baxay oo xuruuf yacni markaysa marka ay ka muuqanayso ya haddii xuruuf markaa waxa weeye ay ka muuqanayso dee uu yidhaahdo dee waxa weeye salaaddii inay ka jabto halis uu yahay salaaddii baa ka jabaysa idaa baana minhu xarfaani waatay yidhahdaan fuqahadu haddii laba xaraf ay ka daahiraan oo laba xaraf uu ku hadlo waxa weeye salaaddiisii way jabaysaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni oohintii markaysaga inuu markaa uun ka gurxamayso laabtiisa ayuunbaa xadiidku laga qaadanayaaye ma aha markaysaga cod yacni xurufi ka caddaanayso oo makhaarij ka soo baxay inuu nebigu ku hadlay markuu ooyaayey ma aha ya yacni markaa ma aha marka saas aawadeed waa inuu iska ilaaliyaa qofku in markuu ooyaayo salaadna uu ku jiro xuruuf waxay ka caddaanayso makhaarij ka soo baxday yacnii inuu markaa ka soo baxdo waa inuu iska jiraa xadiidka afar boqol iyo lix iyo konton dabacdaha qaarkoodna waa afar boqol iyo labiyo lixdane wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi liubayi bni kacbin radi allaahu canhu ubayi bni kacbin wuxuu ku yidhi ina allaha caza wajalla amaranii an aqra'a calayk ina allaha allah caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne amaranii wuxuu i amray oo i faray an aqra'a inaan akhriyo calayka korkaaga ku akhriyo haddaad ubayi tahay lam yakun aladiina kafaruu suuraddaa inaan ku akhriyo korkaaga ayuu allah i amray qaala wuxuu yidhi ubay bnu kacbin wasamaanii miyuu i magacaabay ilaahay waa min baabi xadfi hamsat listifhaam wasamaani baa macnuhu dhacays qaala wuxuu uhi nacam haa fabakaa ubayun ubayi ayaa ooyey muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa fii riwaayati riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa fajacala ubayun ubayu wuxuu gudagalay yabkii inuu ooyaayo ayuu gudagalay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu ubay yidhi ilaahay ma wuxuu kugu yidhi marka ruux saxaabadaada ka mida ku akhri oo deedna adaa i doortay miya mise allah baa i magacaabay maya allah baa ku magacaabay buui weliba riwaayadaas waxay korinaysaa magacaaga iyo weliba nasabkaagaba sheegay markaasaa abuu ubayi waa ooyey wuxuu la ooyey shawqan farxad uu markaysaa faraxsan yahay ya yani waxa farxadda waqtiyada qaar baa lala ooyaa yani fadiilada caynkaas ah iyo allah inuu magacaabay yani markaa jacaylka uu arrinkaa jecel yahay shawqan yani marka ila allah yani jacayluu allah jecel yahay magacowga oo allah magacaabayna ku farxaayo ayuu la ooyey baabkana waa kii inoogu sheegay laba arrin waxaa lala ooyayaa inay tahay min khashyat illah marna baqashada ilaahay iyo cabsida allah laga baqanaayo in loo ooyaayo marna shawq iyo jacayl in loo ooyaayo allah la jecel yahay yacni in loo ooyayo marka waa tii waxa weeye hilowgiiyo jacaylka lala ooyaayey noocaasay soo gelaysa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku akhriyey yacni suuraddaas lam yakun iladiina kafaruu xadiidka afar boqol iyo toddobiyo konton wa muslim anas wuxuu ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala abu bakrin licumara radia allaahu canhuma abu bakar wuxuu ku yidhi licumara cumar ku yidhi eh, radia allaahu canhuma bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam markii rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam geeriyooday dabadeed wuxuu ku yidhi intaliq bina ilaa ummi ayman ina socodsiiyo ina wad ilaa aynu ummu ayman u tegayno radia allaahu canha allah raalliha ka noqde kaannahu markaa uu yidhi maxaynuugu tegaynaa nazuuruha waa soo booqanaynaa kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam yazuuruha ay tahay istiinaaf bayaani ah su'aal qarsoon ka'annahu in laga jawaabaayo wax kaloo bannaan inaad ka xaalaysaana ku bannaan inaliq bina ina socodsiiyo ina kaxee ina wad ilaa ummi aymana ummu ayman ilaa inta laga gaarhaayo inawad radia allahu canha nazuuruhaa xaal aan soo booqanayno ummu ayman jumla xaaliya ka dhigto kamaa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yazuuruhaa siduu u ahaaba rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yazuuruhaa mid soo booqda siduu u ahaa markuu noolaa aynu markaa iminka soo booqanna inawad yacni wakhtiyadaa nebigu soo booqan jirayna dee abubakar iyo cumar waa soo raaci jireen xilliyada qaarkood way socdeen falama intahayaa markay ku dhammaadeen ilayha ummu ayman intii ka ahaatay markay ku dhammaadeen bakat way oyday fa qaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen abubakar iyo cumar maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya amaa taclamiina ma ogid miyaa anna maa cinda allaahi waxa allah agtiisa ahaaday tacaala allah isaga korreeye khayrun lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam inay u khayr badan tahay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam oo adduunyada uga khayr badan tahay miyaanad ogeyn khayrun hadda waxaa loo jeedaa ismu tafdiil baa loo jeedaa ismu tafdiil ayaa loo jeedaa waa akhyaru baana asal ku ahaayo kasratulisticmaalka daraaddeed baa loo xadfay hamsada wa haaliban akhnaahum khayrun wa can qowlihim akhyaru minhu wa ashar miyaanad ogeyn bay yidhaahdeen waxa allah agtiisa ahaaday oo jannaad ah iyo naciim ahi inay uga khayr badan tahay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa agteenna ahaaday oo adduunyada inay uga wanaagsan tahay miyaanad ogeyn qaalat waxay tidhi innii anigu la abkii uma ooyaayo annii la aclamu inaanan ogayn daraaddeed u ooyi maayo ana maa cinda allaahi waxaa allaha agtiisa ahaaday khayrun inuu u khayr badan yahay lirasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inuu u khayr badan yahay inaanan ogayn daraaddeed u ooyi maayo ee waan ogahay in markaa waxaa allaha agtiisa ahaaday u khayr badan yahay rasuulka inuu u badan yahay waa walaakinii abkii ha yeeshee waa ooyayaa waxaan u ooyayaa ana alwaxya ay liana alwaxya inuu waxyigu qad inqataca uu go'ay min asamaa'i xagga samada uu ka go'o waxyi soo degaya aanu jirin maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday waxyi dambe oo soo degaya inaanu jirin oo waxyigii sidaa ku go'ay taas weeye waxaan la ooyayaa fa hayajathumaa waxay ku kicisay oo hadalkeedii u sababay cala albukaa'i oohin iyaguna ay ooyaan fajacalaa waxay gudagaleen abuubakar iyo cumarba yabkiyaani inay ooyaan macaha iyada la jirkeeda inay ooyaan ayay gudagaleen rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waqad sabaqa waa soo hormaray xadiidku fii baabi ziyaarati ahlilkhayr wuxuu ku soo hormaray ahlulkhayrka booqashada la booqanayo baabkii ku saabsanaa ayuu ku soo hormaray waxaa laga qaadanayaa cidda wanaagsan in lasoo booqdo ayaa laga qaadanaya weliba waxaynu baraarujinaynaa sooraba u soo sheegnaybe booqashada cidda wanaagsan lasoo booqanayaana ee cidda wanaagsan ee nool lasoo booqanayaana xataa shadurixaalkeeda la diidi maayo in loo safro lama diidaayo xadiistaynu halkaa kusoo maraa sii caddaynayayoo nin marka waxaa qaryo ka safraayey oo qaryo kale u safraayey yacni booqasho uu ilaahay dartii usoo booqdo markaysaa nin wanaagsan halkaa jooga baabkaasaynu kusoo marray marka waxa weeye fadliga ay leedahay ziyaaradu waa laga qaadanaya dadka ahlu wanaagsan in lasoo booqdo fadliga ay leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga ummu aymanna waa laga qaadanaya ummu aymanna waa saxaabiya yacni markaa fadli badan weeye oo muhaajirad ah oo soo hijrootay weeyaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa markaa jeclaa usaamata bnu zayd yani hooyadii weeye oo nabigu calayhi salaatu wasalaam yani zayd iyo ummu ayman buu isu guuriyo labaduba markaysaa mawaalidoodii ka mid a mawaalidii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a ayuu isu guuriyey dabeedna usaama ayay dhashay usaamat bnu zayd ayay dabeedna dhashay waxaa qaadanayaa abu abubakar iyo cumarna inay oohintii u sababtay markii hadalkii ay tidhi aawadeed ba iyaguna la ooyeen marka oohintani waxay ahayd hilow yacni marka waxa weeye waxyigii ayuu qabaan ya taasay ooyeen xadiiska afar wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lama shtadda birasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wajacuhu markuu ku darnaaday birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wajacuhaa xanuunkiisii markuu ku darnaaday xanuunkii sakaraadku markuu ku darnaaday qiila lahu waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fi salaati ay fii sha'ni salaati salaadda xaalkeeda ayaa wax lagaga yidhi oo lagu yidhi salaaddii dadka yaa tujinaya ama madcid u qaybisid cid salaadda dadka tujisa fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam muruu abaa bakrin falyusalli biannaas muruu amra oo fara abaa bakrin abuubakar amra falyusalli ha tujiyo biاnnaasi dadka ha tujiyo dadka salaadda ha tujiyo fa qaalat caaishatu radia allaahu canha markaasaa caaisha waxay tidhi radia allahu canha allah raalliha ka noqdee ina abaa bakrin abuubakar rajulun nin weeye raqiiqun qalbi jilicsan waa nin qalbi jilicsan weeye idaa qara'a alqur'aana markuu qur'aanka akhriyo halabahu waxaa ka qaalib noqonayaa albukaa'u oohintaa ka qaalib noqonaysa oohintaa ka qaalib noqonaysa fa qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam muruuhu falyusalli amra abubakar oo falyusalli dadkaa ha tujiyo wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo can caa'ishata caaisho laga soo warinaayo xadiis kaley noqonaysaa mar haddii saxaabi kale laga soo wariyeye qaalat inay tidhi qultu waxaan ku idhi ina abaa bakrin abuu bakar idaa qaama maqaamaka markuu meeshaada istaago makaanu istaagaagii aad istaagi jirtay markuu istaago lam yusmic innaasa dadka maqashiin maayo min albukaa'i ay min ajli albukaa oohin daraaddeed dadka markaa codka maqashiin maayo oohintii baa ka qaalib noqonaysa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahe bukhaariyo muslim baa isku waafaqay labadan xadiis waxay tilmaamayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii sakaraadka uu ahaa inuu amray oo uu yidhi markaa amra abubakar dadka ha tujiya bimacnaa amarkayga gaadhsiiya markuu leeyahay dadka amra wuxuu uga jeedaa bimacnaa abliquu amrii lahu amarkaygaan amrayo iga tebiyo gaadhsiiya ayaa macnuhu dhacayo idinku ciddigiinna ka amra muraadku ma aha ee amarku nebigu ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam dadkuna waxa weeye amarka nebigay gaadhsiinayaan markaa oo u gudbinayaan oo u tabinayaan abubakar yacni saasaa looga jeedaa markaa nabigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam abubakar dadka inuu tujiyo sidaasuu amray caaisha waxay doontay in abubakar laga baajiyo abubakar in laga baajiyo ayay doontay waxayna weliba markaa soo jeedisay cumar in lagu beddelo waxay tihi waa nin qalbi jilicsan oo markuu meeshaada istaago ama qur-aanka akhriyo oo oohintaa ka qaalib noqonaysa dadkana codka maqashiin maayo nebiga waxay ku tihi cumar ka yeel ka dadka tujinaya mar kaleu ku celiyey mar kale ayuu sidii ku celiyey kadibna xabse ayay markaysa markaa ay isku fiicnaayeen ayay tii nebiga saa ku dheh ya markaasaa xabsana sidii ku tihi xabsana sidii ku tihi caaisha waxay uga jeedana xabsa ma dareensanayn iyo inay nebiga hore ugu tidhi oo markaa nebigu u diiday taasna may ogeyn caaishana waxay uga jeeday meeshii nebiga ruuxa istaagaya waxaa laga yaabaa kollay dee meeshii buuxin maayo dadka qaar inay ka cawdaan marka aabbaha ayaan laga cabane oo la eedayne dee cid kale ha noqoto cidda la eedaynaya muraadkay uga jeeday saasay ahayd xabsay ku tidhi sidaa nebiga kudhe markaase xabsana ku tidhi markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina kunna sawaaxibu yuusuf waxaad tihiin yacnii yuusuf markaa dumarkii weheliyey ee bimacnaa wakhtigii yacni markaa yuusuf joogoo kale la nooc tihiin bimacnaa wuxuu kaga shabahayaa uun xagga markaa waxayn yani yani kaydka ama wax la mida ayuu ka tilmaamaya wuu fahmay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa marka ay uga jeeda caaisha marka arrinkan inuu ku dhacay yacni markaa si hadda iyadu marka waxa weye aynay sideeda isaga soo jeedine caaisha inay yani marka waxa hadda soo amartay waa gartoo nebigu waa fahmay yacni abubakar amra dadka inuu tujiyo ayuu ku celiyey xabsa waa xanaaqda waxay ti waxaad ii sababtay balde bal waxaad ii sababtay ya ina kunna sawaaxibu yuusuf ya way ku xanaaqday almuhim xadiiska waxaa loo keenay inuu abubakar ooyaayo oo markaa qur'aanka uu markaa waxa weeye aawadii qur'aanka markuu akhriyo oohintu marka inay ku badan tahay marka maqaamka nabiga u istaagana inuu ooyaayo kullu dalika waa jiraan waa jiraan laakiin wax u diidaaya inuu markaa dadka tujiyo haddana maaha wax u diidaya laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay abubakar baa laga qaadanayaa iyo inuu saxaabada ugu mudan yahay ugu fadli badan yahay waayo cidda uu nebigu u dooray calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisii inuu istaago dadkii uu tujiyo oo imaamkii salaadda uu noqdo uu dooray dee wuxuu noqonayaa ciddii ugu fadliga badnayd ciddii ugu fadliga badnayd noqonay adillo kaleoo ka aan tan ahayn oo tilmaamaysa fadliga abuubakarna waa jiraan nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam cali amra dadka ha tujiye ya shaqsi kalena ma odhan muruu abaa bakrin falyusalli binnaas saxaabadu waxyaalahay daliishadeen bay markii dambe ka mid tahay in markaa loo dhiibo khilaafada abubakar in loo dhiibo ay yidhaahdeen qaarkood rasuulku sala allahu alayh wasalam diinkeenni buu uga raalli noqday inuu inagu tujiyo bimacnaa salaaddii maadaamay diin tahay diin ay tahay inuu ina tujiyo uga raalli noqday oo imaam inagu noqdo salaaddii miyaan adduunyadeenna inuu inoo maamulo aynaan uga raalli noqonayn wa qiyaasan calaa imaamati asalaa taasay ka qaateen fadaaisha abuubakarna waa badantay xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lix iyo lixdan eh wa can ibraahiima ibni cabdiraxmaan ibni cawf ana cabdaraxmaan ibna cawfin radia allaahu canhu utiya biطacaamin ibraahiim oo ina cabdiraxmaan ah ayaa wuxuu sheegay aabbihii cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu uutiya biطacaamin in cunto loo keenay wa kaana saa'iman wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibni cawf saa'iman mid sooman ayuu ahaa faqaala wuxuu idhi qutila waa la dilay muscabu bnu cumayrin saxaabigii muscabu bnu cumayr la odhan jiray baa la dilay radia allaahu canhu wa huwa khayrun minii waxaa la dilay walxaal huwa isagu khayrun minii uu iga khayr badan yahay baa la dilay khayrun waa ismu tafdiil baa looga jeeda macaani kalaa loo isticmaalo lafteedo yacni waxa weeye mar baa laga tilmaamay macno masdernimo in looga jeedo ama macno wasfi in looga jeedo yacni sifo keliya in laga tilmaamayo ama isim in looga jeedo khayrun laha min almacaani arbaca yacni marka waxay leedahay afar macne baa loo isticmaalaa afar macne ayaa loo isticmaalaa ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa yacni marka isim waa loo isticmaalaa oo maalkii khayr baa la yidhaahdaa yani lixubbi alkhayri waxaa loo jeedaa lixubbi almaal waxaa loo isticmaalaa tafdiil waa ismu tafdiil akhyar baa macnu asalku ahaa waxaa loo isticmaalaa sifannimo waa marka la yidhahdo in laga tilmaamayo khayrun khayraarka ka mida khayrun min alkhuyuur oo mujarad sifaa laga tilmaamayaayo waa marka la yidhaahdo ismu tafdiili huna leysa calaa baabihi oo sifanimmada keliya looga jeedo inuu shaygu khayr leeyahay lakiin inuu khayr badan yahay aan looga jeedo waxaa kaloo loo isticmaalaa macno masder oo in khaara masderkeedii uu yahay afartaa macnay u timaadaa marka hadda tafdiilkii baa loo jeedaa wa huwa khayrun minii waxaa la dilay walxaal huwa isagu muscab khayrun minii uu iga khayr badan yahay muscab ibnu cumayrna waxaa lagu dilay ghaswatu uxud falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kanfan looma helin ilaa burdatun macawis mooyaane wax kaloo lagu kanfan looma helin in ghudiya biha ra'suhu haddii lagu daboolo madaxiisa badat rijlaahu waxaa muuqanaya labadiisa lugood baa muuqanaya wa in ghudiya biha haddii lagu daboolo rijlaahu labadiisa adinna bada ra'suhu madaxiisa ayaa muuqanaya uma busita lana markii dambe xadiiska khabaab ibnu arat baa sheegaya sida la yeelay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu amray in xagga madaxa laga dhammeeyo xagga madaxa in laga dhammeeyo oo xaggaa lasoo asturo dabeed lugihii baa muuqday lugihiina markaasuu wuxuu yidhi idkhir soo qaada awsdameerkan soo qaado oo isaga ku astura xaggaa dimada ya waa sida waxaweeye markaa yacni xaaladdu siday u adkayd ya maalku u yaraa dharku u yaraa kullu dalika tilmaamaysa uma busita lana min addunya maa busita intaa dabadeed waa naloo fidiyey min addunyaa xagga adduunyada maa busita wixii naloo fidiyaa naloo fidiyey aw qaala ama wuxuu ihi uctiinaa waa nala siiyey min addunyaa xagga adduunyada waxa nalaga siiyey maa uctiinaa wixii nala siiyey qad khashiinaa xaqiiqee waa ka baqnay xaqiiqe e waa ka baqnay an takuuna inay noqoto xasanaatunaa xasanaadkayagu iyo ajarradayadii cujilat lana midna loo soo dedejiyey inay noqoto ayaanu ka baqannay wuxuu tilmaamayaa waxaan ka baqaynaa aakhiro inna lagu yidhaahdo adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya tayibaadkiinna iyo wanaagyaalkiinni waxaa ku tegsiiseen noloshiinni adduunyaa ku soo tegsiiseen uma jacala intaa dabadeed wuxuu gudagalay cabdiraxmaan ibni cawf yabkii inuu ooyaayuu gudagalay xataa taraka aacaama ilaa cuntada cunitaankii uu cunaayey ka tegey ow cuntadii buu cuni waayey rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiidka cabdiraxmaan ibnu cawf waa soomanaa cuntaa loo keenay cuntada loo keenayna waa hilib iyo yacni khubus ayuu marka ahaa sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay dabeedna wuxuu xasuustay xaaladdii hore iyo waxaweeye dhibaatadii ay ku sugnaayeen iyo adaygii iyo faqrigii waxay soo mareen taasuu xasuustay markaasuu muscab ibnu cumayr waa la dilay iyadoo uu iga khayr badan yahay oo haddana aanu helayn wax lagu kanfo yacni markaa guntiga ama macwistaasun mooyaane ya oo kafan markaa jidhkiisii wada qarisaa xataa loo waaye kafan wada qarisaa loo waaye riwaayo kale waxay ku daraysaa xamzana waa la dilay nebiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam oo isna iga khayr badan ayaa la dilay buuri markuu leeyahay cabdiraxmaan ibn cawf way iga khayr badnaayeen labadaba isagaa ka khayr badnaa xamse iyo muscabba waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan asxaabta nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ugu fadli badan alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bushaareeya ugu fadli badan saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cabdiraxmaan ibnu cawf tobankii buu ka mid yahay muscab ibnu cumayr iyo xamse midnaba tobankii kama mid ahaa marka labadoodaba isagaa ka fadli badan laakiin hadalkan wuxuu leeyahay tawaaduc buu leeyahay nooc tawaaduca waayo tawaaduca shay xaqiiqo aan ahayn miyaa la yidhaahdaa waxaa lagu xambaarayaa inuu u jeedo xaysiye mucayan ah oo aan tafdiil mutlaqa keensanaynin inuu markaa niyoonaayo oo uu tawriyaynaayo dadkuna ay u fahmayaan tafdiil mutlaqa inuu u jeedo waxaa la yidhahda atafdiil muqayadu laa yastalzimu tafdiil almutlaq tafdiilka muqayadka oo shay mucayana qof lagu fadilaa sheegi mayso tafdiil mutlaqoo uu si walba u fadli badan yahay tilmaami mayso marka hadduu tafdiil eh, mucayan oo bimacnaa eh, muqayada uuga jeedo yacni xaysiyadaasuu iiga fadli badan yahay yacnii difaacii nebiga ay maalintaa daafacayeen iyo sida loogu dilay ama waxa weeye markaa xamse wuxuu iga fadli badan yahay xagga marka waxa weeye yacni aalubeytnimada iyo nebiga adeerkii inuu yahay ama shahaadada ay heleen xaysiyadaasi ay iga fadli badan yihiin uu sidaas markaysaa u malaynayo sidaa u leeyahay yacni waxay noqonaysaa inay weji leedahay calaa kulli xaal tawaaduc iyo hadma linafsi ayuu leeyihi hadalkan odhanaya tawaaduc buu odhanaya annaga adduunyadii baa naloo fidiyey buuri marka waxaan ka baqayaa buuhi xasanaadka in naloo soo dedejiyaan ka baqayaa buui xadiis kaleoo kan shabbaha waxaa isaguna odhanaya khabaab ibnu arat baa odhanaya isaguna tilmaamaya waxaa naga mid ahaa midaan xasanaadkiisii waxba ka cunin baa naga mid ahaa muscab ibnu cumayr oo dabeedna saasay ahayd wax lagu kanfaa la waayey dabeedna marka waxaan yani qisada marka uu sidaas sii caddaynaayo in markii dambe markaa addimada uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam caws dameer ka saara yani idkhir ka saara annagana waxa weeye waxaanu cunaynaa buu yidhi xasanaadkaygii baanu cunaynaa iyo khayraadkaygii baanu cunaynaa buu yidhi markaasaa waxa weye midhihii aanu siaa yani u guranayn ninka xadiis kaloo shabaha ayaa khabaab bin arat uu sheegaya marka uma jacala yabkii mawdicu shaahid waa kaas ya waxa weeye wuxuu la ooyayaa waa baqasho uu ilaahay ka baqanaayo cadaabkiisana ka baqanaayo cadaabka allahna baqasho uu ka baqanayo daraaddeed buu la ooye xadiidka afar boqol iyo lixdan wa can abi umaamata suday bni cajlaana albaahiliyi radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abi umaama oo suday bni cajlaan ah albaahili waa qabiilkii uu ka dhashay abu umaama ka dhashay can inabiyi sala abi umaamana uu ka warinaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi laysa shayun axabba ila allahi tacaala min qatratayni wa aharayn inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa shayun shay ma ahaan axabba ila allaahi tacaala xagga allah mid markaa laga jecel yahay oo looga jacayl badan yahay tacaala allah isagaa korreeye min qatratayni laba dhibcood wa asarayni iyo laba raad wuxuu allah ka jecel yahay laba dhibcood iyo laba raad ma jiraan qatratu dumuucin min khashyat illaah labadaasi maxay yihiin waa ilmo dhibicdeed dhibic ilmo ah oo min khashyati illaahi cabsida ilaahay daraaddeed yacni markaa loo ilmeeyo yacni waxa weeyaan yani u xasishay oo u dhacday min khashyati illaahi cabsida ilaahay daraaddeed iyo wa qatratu damin yacni dhibic dhiigah dhibicdaa dhiigoo tuharaaqu markaa la daadiyo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiiso jihaadkaa loo daadiyo tacaala allah isaga korreeyey wa ama alasraani labada raad miyaa fa asarun waa raad fii sabiili illaahi ilaahay waddadiiso jihaadkaa yacni markaa ku xasilo ku dhaca jihaad markaa waxa weye raad loo maray wey tacaala allah isagaa korreeyey wa asarun iyo raad fii fariidatin faral gudihii ku sugan yacni ama faral sababtii ku sugan ee min faraa'id illaahi tacaala farallada ilaahay ka mid a oo faral loogu soconayo raadkaas yani waxaa loogu soo tallaabsaday oo loogu soo socday oo lagu yimi si salaadda loo guto loola yimaado raadkaasna ilaahay waa jecelyo wuxuu ka jeceliyey ma jiro rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana ayuu yidhi xadiis xasana weeyaan tirmidina waa taxsiiniyey xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira nin laga yaro hadlay baa ku jira laakiin waxa weeye sida e, loo badiyo waa inuu ninkani yahay xasanulxadiis inuu yahay weeye xasanulxadiis inuu yahay weeye e, bukhaarina wuxu waa muqaarib alxadiis marka cidda uu yidhahdo bukhaari waa muqaarib alxadiis wuxuu noqonaya xasanulxadiis abu daawuudna wuxu uhi laa ba'sa bihi xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa oohinta ilaahay dartii loo ooyo inuu allah jecel yahay oo wuxuu ka jecel yahay dhibicda oohintaa inayna jirin dhiigga ilaahay dartii loo daadiyo ruux muumina jihaad wax loogu yeelo jihaad ilaahay dartii u jihaadaayo dhiiggaasna yacni waxau allah ka jecel yahay ma jiro dhiiggaa laga daadinayo qofka muuminka ee markaa mujaahidka labada raadna waa raad jihaad loogu socdo iyo raad markaa faral loogu socdo faralkii salaada waa soo gelaya faralkii xajku waa soo gelaya waa axaba ila allahi tacaala ay akara maxbuubiyatan ila allahi baa macnuhu dhacaya ya wa fi lbaabi axaadiisu kaiira baabka waxaa ku sugan axaadiis fara badan minha axaadiista waxaa ka mid axaadiisu ah lcirbaad ibni saariyata radia allahu canhu qaala wacadanaa rasuul sala allahu aleyh wasalam mawcidatan baabka axaadiis badan baa baabkan ku suganoo oohinta ku soo arooray waxaa ka mid a ah xadiidka cirbaad ibnu sariya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cirbaad ibnu sariya wacadanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waxaana wacdiyoona waaniyey rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mawcidatan waana ayuuna waaniyey waanadaasoo wajilat minha alquluub wajilat ay baqatay minhaa waanada aawadeed ay la baqatay alquluubu qalbiyadu wadarafat ay ilmaysay minha waanada aawada ay la ilmaysay alcuyuunu indhuhu marka mowdicu shaahid wadarafat minha alcuyuun waqad sabaqa fii baabi nahyi can ilbidac wuxuuna ku soo hormaray baabkaa ku saabsan reebista bidaca la reebaayo baabkaasuu ku soo hormaray halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk